رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد هدي ilaahay idhahda سبحانه وتعالى waxaan rabnaa inaan halkaa ka bilowno kitaabka lagu magacaabo mukhtasar abi shujaac ama abi shujaac waa matni aaya alghaaya iyo wataqriib kitaabka ayaan doonaynaa haddii rabbi idmo subxaanah wa tacaala inaan meesha ka bilowno kitaabka sida aad fahmi karta ama aada ogaan kartaba waa kitaab fiqi ahoo calaa madhab alimaami ashaaficiyi markaa ah rabbi hadduu idmo subxaana wa tacaala waxaan isku dayi doonaa kitaabka inaanan aad u dheedheeraynin si ay dadku si sahlan ay ugu fahmaan haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala waxaan ilaahay ka rajayn doonnaa inuu nagu saacido naguna kaalmeeyo kitaabka akhrintiisa iyo fasiritaankiisa waan cudur daaranaynaa oo meel allaala meeshaan ka qaladno ama aan ka jebino ama aan mataqaanaa sidii loogu talagalay u sheegi weyno nafteennii shaydaan bay ka ahaatay beri buu ka yahay ilaah subxaana wa tacaala inuu naga cafiyo wax badan baan weysanaynaa kitaabkaan asiibno sidii loogu talagalayna aan u akhrinana cilmigeenii caqligeenii kartideenna ma ahee towfiiq ilaahayna waafajiyey waaye subxaana wa tacaala waxaana aad iyo aad uga baryaynaa ila subxaana wa tacaala inuuna siiyo ajirkeeda iyo thawaabteeda bismi illaahi araxmaani araxiim muqadamada mu mu'alifkaanu ka bilaabi doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala alxamdu lilaahi ilaahay ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala alxamdu mahadi waxay u sugnaatay lilaahi ilaahay allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan uunka iyo koonka oo dhan rabbi markaa u ah allaha barbaariya koonka rabbigii caalamka oo dhan ayuu mahadi u sugnaatay walla allaahu ilaahay ha u naxariista calaa sayidinaa sayidkeena muxammedin muxammed ahaa annabiyi ee nebiga ahaa iyo wa aalihi ehelkiisa attaahiriina ee taahiriinta ah ehelkii taahiriinta ahaa ee tahirnaa wa saxaabatihi iyo asxaabtiisa ajmaciina dhammaantoodba nabadgelyo iyo naxariis korkooda alla yeelo subxaanahu wa tacaala wa sala allahu calaa sayidina sayidkeenna allah u naxariisto oo ilaahay subxaana wa tacaala ilaah subxaana wa tacaala ha ammaano mararka gobol kamida salligu amaan buu markaa noqdaa wa allaahu ilaahay ha ammaano calaa sayidina sayidkeenii muxammadin ahaa annabiyi nebigana ahaa wa aalihi ehelkaani waa intii uu ka dhashayna waa suuragalo ehelkiisa ah ama aalkana waxaa kaloo la yidhaahdaa in allaala intii raacdee rumaysay alطaahiriina ee طaahiriinta ahaa wa saxaabatihi saxaabadiisana ilaahay ha ammaano oo ilaahay ha u naxariisto ajmaciina dhammaantoodba qaala wuxuu yidhi alqaadi abushujaacin ninkii ahaa qaadi alqaadi haddii la yidhi waxaad ka fahmaysaa meesha inuu qaadinimo gaadhay heer uu jago ah uu maxkamad fadhiisto dadkana uu kala saaruu kala xukmiyo ayuu gaaray qaadigii abu shujaacin waa axmed ibni alxasani ibnu axmed alasfahaaniyu asfahaani waa meeshuu kasoo jeedo meesha uu ka soo jeeda ayaa loola jeedaa ninkaasi wuxuu yidhi raximahu allahu tacaala ilaaha sarreeya ha u naxariistee sa'alanii waxay i weydiiyeen oo ay i warsadeen bacdu asdiqaa'i saaxiibada gobol ka mid ah saaxiibaday qayb ka mid ah waxay i weydiisteen xafidahum allaahu tacaalaa ilaaha sarreeya ha xafidee waxay i weydiisteen an acmala inaan camal qabto oo aan sameeyo mukhtasaran mid la soo gaabiyey oo filfiqi fiqiga dhexdiisa ah calaa madhabi alimaami alshaaficiy oo ah madhabkii imaamu shaafici raximahu allahu tacaala calayhi ilaaha sarreeya ha u naxariista ama raxmatullaahi dheh naxariista alle tacaalaa ee sarreeye calayhi imaamka korkiisa ha ahaatee iyo wa ridwaanuhu raadi ahaashadiisaba ilaahay raadi ahaashadiisii raxmadiisa imaamu shaafici dushiisa ilaahay ha yeelo sa'alanii abujujaac wuxuu yidhi waxa i weydiistay ama sa'alanii waxay i weydiisteen bacdu alasdiqaa'i saaxiibada gobol ka mid ah waxay i weydiisteen xafidahum allahu tacaala ilaaha ha xafidee an acmala inaan shaqeeyo camal qabtoon sameeyo muqtaran mukhtasar mid la soo gaabiyey oo fi lfiqih fiqiga dhexdiisa laga soo gariyey calaa madhabi alimaami ashaaficiy oo madhabka imaamu shaafici ah raxmatullaahi raxmada ilaahay naxariista ilaahay tacaalaa sarreeye calayhi korkiisa ha ahaata imaamku allah yeelo iyo wa ridwaanuhu raadi ahaashadiisaba fii gaayati alikhtisaari fii gaayati likhtisaari gaabin meesha ugu dambaysa haayada waa yoolka iyo meesha ugu dambaysa gaabin inaan markaas soo gaabiyo wa nihaayati aliijaazi wa nihaayati aliijaazi iyo soo koobid dhammaadkeeda soo koobid meesha ugu dambaysa ayadana dhammaadkeeda meesha ugu dambaysa kitaabka inaan aad u soo gaabiyo haddana aan soo koobo taasay markaa i weydiisteen iyo wa nihaayati liijaazi liyaqruba liyaqruba si uu u dhowaado inuu dhowaado liyaqruba cala almutacallimi mutacalimka waa ninka wax baranaya inuu u dhowaado darsuhu darsigiisa wayashula uu u sahlanaado iyo inuu sahlanaado cala almubtadi'i midka cilmi bilowga ah midka hadda wax bilowga ah inuu u sahlanaado xifduhu xifdintiisa oo kitaabka meesha waxaan ka fahmaynaa in loogu talagalay in markaa la xifdiyo ilan mutuunta waxaa loogu talagalay xifdin baa laga rabaa kutubaha waaweynka inta laga gaarayo kuwa yaryarka in dusha laga qabto la xifdiyo ayaa markaa fiican laakiin ma hawoodi karnaahe oo xifdigiiba maanta wuxuu noqday shay sacab ah ilaa maskaxdii ayaa meelo badan gashay maskaxdii waxyaabo fara badan baa mashquuliyey waa lala yeeshay kutubaha iyo wixii la xifdinayey waa lala yeeshay oo waxaa la yeeshay emo iyo facebook maaladha iyo waxyaabo fara badan marka maskaxdii ayaa maanta waxaa ku yaraaday inay markaa wax xifdiso waa kow teeda kale waxaa adduunka ku batay macaasidii aada bay u adag tahay in dhamacaasi lagu arkay in qur'aan ah, in wax lagu xifdiyo oo xifdigu markuu qofku wax xifdinayo waxa wax lagu xifdiyaa waxyaabo fara badan oo kuu sahli kara markaasaa waxaad arkaysaa hal xaraf inaan xifdin karin wixii hore aan u xifdisanayn baaba naga dhumayba maxaa wax cusub lasoo qaaba ma jirto saa dartaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa nasal allaha walcaafiya in insha allahu tacaala taasuu marka leeyahay imaamka kitaabka qoray oo wuxuu leeyahay inaan kitaab mukhtasira gaabiyo gaabintaasoo fii gaayati likhtisaari gaabin meesha ugu dambaysa ah inaan markaa gaabiyo waa kow wa nihaayati aliijaazi iyo soo koobid dhammaadkeeda meesha nihaayadeeda ah inaan markaa kitaabka soo koobo liyaqruba maxaa saa u yeelayaa liyaqruba inuu dhowaado cala almutacallimi qofka mutacalimka ahee raba inuu wax barto darsuhu darsiga inuu u koobnaado ilaa o dhan haddii la sharxo oo wax badan laga dhigo qofku uma dhowaanayo darsiga laakiin wax yar oo gaaban haddii casharka laga dhigo qofka mutacalimka ah waa u soo dhowaanayaa darsiga wayashula iyo inuu sahlanaado iyo inuu sahlanaado cala almubtadi'i midka cilmi bilowga ah xifduhu kitaabka xifdintiisa inuu markaa u sahlanaado wa an ukhira waxaan kaloo mtaqaanaa saa u yeelay wa an ukhira ama waxay iga dalbadeen oo kale wa an ukhira iyo inaan badiyo fiihi kitaabka dhexdiisa min ataqsiimaati altaqsiimaati qaybinta inaan ku badiyo inaan qaybba soo qaato qayb kale soo qaado oo aan qayb qayb ka dhigo taana markaa way iga dalbadeen oo taasay markaa i weydiisteen waaye iyo wa an ukhira iyo inaan badiyo dheh fiihi dhexdiisa kitaabka mukhtasarka ah min ataqsiimaati qaybqaybinta inaan markaa ku badiyo iyo iyo wa xasri alqisaali xasriga waxaa laga wadaa waa koobida qisaankuna waa masaa'isha taasaa markaa loola jeedaa iyo wa xasri khisaali inaan koobo khisaalooyinka macnaha masaa'ishana inaan markaa soo xasriyo soo koobo fa ajabtuhu waan u jawaabay oo waan ka oggolaaday ilaa daalika arrintaa ay iga codsadeen taaliban anoo dalbahaya lilthawaabi abaalmar anoo ka dalbahaya raagiban anoo rajaynaya ila allaahi tacaala ilaaha sarreeye xaggiisa fi tawfiiqi tawfiiq lisawaabi sida sawaabtee toosan inuu ilaahay iwaafajiyo waayo innahu ilaahay calaa maa yashaau wixii uu doono qadiirun waa kale subxaana wa tacaala ilaahay wax allaalla wixii uu doono qadiir buu ku yahay wa bicibaadihi addoommadiisana latiifun waa mid u tura khabiirun gun ogsoon subxaanahu watacaala waa aan ka ogolaaday buu yidhi macnaha waxaa kaloo ay iga dalbadeen wa an ukhira fiihi min ataqsiimaati taqsiimaadkii qayqaybinta kitaabka inaan markaa badiyo wa xasri alqisaali iyo qisaalka wa xasri iyo inaan soo xasriyo oo aan koobo alqisaali qisaalka inaan koobo wixii masaa'il ah fa ajabtuhu waan u jawaabay oo waan ka dalbado waa ka ogolaaday ilaa daalika arrintaa fa ajabtuhu ilaa daalika maxaan u ogolaado uga ajiibay aaliban taaliban xaal ama kii dalbahaya raadinaya lithawaabi thawaab baan raadinayaa raaqiban anigoo rajaynahaya ila allahi tacaala ilaaha sarreeya xaggiisa subxaana wa tacaala ilaahayna anigoo markaa raaqib ah naxariistiisa iyo kulli aan rajaynayo fi tawfiiqi tawfiiq io waafajin gudaheeda lisawaabi sawaabta uu la waafajiyo waayo ibda-u ilaahay calaa dalik calaa maa yashaau wixii uu doono qadiirun waa alla kara wa bicibaadihi addoommadiisana latiifun waa mid u tura khabiirun khabiir ahoo waxay qabanayaan iyo waxay samaynayaan kulli ogsoon ayuu ilaahay ahaaday subxaanah watacaala tacaala intaa waa muqadamadii intaasi waa horudhacii kitaabka waan gelaynaa haddana kitaabu tahaarati tahaaradii kitaabkeeda inta badan kutubaha fiqiga ah ama kutubaha kale axkaamta inta badan waxay aad uga hadlaan ama ay ka bilaabaan waa tahaarada idan cibaadaad iyo mucaamalaad iyo waxyaaba ah ayaa loo kala qeybiyaa diinta saa darteed bacdamaa cibaadaadkii ay ka mid yihiin salaadii iyo waxyaabaha lamidka ah ayaguna tahaaro la-aan aysan biloobmaynin ansixayninna yaa inta badan waxaa laga bilaabaa waa tahaarada kitaabu tahaarati tahaaradii kitaab ayuu u yahay faslun kani waa fasl waa kii kala soocayay wax kala bixinayay anwaacu lmiyaahi biyooyinka nocyaalkooda iyo wa aqsaamuhaa qaybahoodaba abwaabu almiyahna waa dhihi kartaa macnaha almiyaahu biyaha allatii taasoo yajuusu bannaan bihaa ayada attadhiiru tadhiirkiisa uu markaa bannaan yahay in wax lagu tahiro ay wax tahiraan sabcu miyaahin wa toddoba biyood almiyaahu biyihii allatii taasoo yajuusu uu bannaan yahay bihaa ayada adtahiiru ku tahaaro qaadasho in wax lagu tahiro sabcu miyaahin waa toddoba biyo kow maa'u samaa'i waa biyaha cirka ka yimaada biyaha samada ka yimaada waa kow labo wamaa'u lbaxri waa badda biyaheeda waa daahir wax lagu tahiriyo saddex wamaa nahri biyaha webiga kaana waa saddexoo wamaau nahri afar wamaau lbi'ri waa biyaha bi'riga waa ceelka ceelka biyaha laga soo bixiyo shan wamaa lcayni isha biyaheeda isha baydhabo ma dhahnaa isha biyaheeda wamaau lcayni cayn isha biyaha ka yimaada lix wamaau thalji biyaha barafka ah ka lixaadna waa biyo baraf ah toddobo wamaau lbaladi iyo biyo qabow todobadaas waa anwaacda iyo qaybaha biyaha bannaan in lagu tahaaro qaato inay wax tahiraan in wax lagu taahiriyo toddobadaa waaye almiyaahu biyihii allatii taasoo yajuusu biha ay bannaan tahay attatahiiru ku tahaaro qaadasho iyo in wax lagu tahiro sabcu miyaahin waa toddoba biyo kow maa'u samaa'i biyaha cirka ka soo baata waa roobka labo wa maa'u biyaha badda saddex wa maa'u nnahri biyaha webiga afar wa maa'u bi'riga waa ceelka biyihiisa shan wamaau alcayni isha biyaheeda lix wamaau thalji iyo barafka biyihiisa wamaau lbaradi iyo biyaha baaridka ah ee markaa qabow barafka midna waa thalji marna waa barad humma intaa kadib almiyaahu biyuhu calaa arbacati aqsaamin afar aqsaam iyo afar qaybood ayay markaa u qaybsamayaan biyihiisaa ahaa aqsaamtoodaanu gelaynaa waa aqsaamu biyaha qaybahooda calaa arbacati aqsaamin waa afar qaybood kow daahirun mid daahira mutahhirun wax daahiriya hayru makruuhin kula karahsadayna aan markaa ahayn hayru makruuhin mid la nacay oo makruuh ah ma aha wa huwa kaas almaau almutlaqu waa biyo mutlaq ah waa biyo furan biyaha furan ayaa la yidhaahdaa ama la sii daayey maxaa laga wadaa waa wax kasta oo magac biyaa wata maa mutlaqa ah waaye waa biyo la sii daayeyoo furan taahirun waa taahir ayaga markaad fiiriso mutahirun waxna way aahiriyaan waa labo hayru makruuhin lama karaahsanin diintu waxba kama sheegin biyaha oo miday nacdayoo karaahiyay ku tilmaantay ma aha wahwa biyaha daahirkee wax dahira ee hayr makruuha ah almaau almuطlaqu waa biyaha furan waa biyaha la sii daayaye magac biyo oo dhan wata kaasaa loola jeedaa labo waa qismi qaybta labaad wa daahirun waa mid daahir ah mutahhirun haddana wax daahiriya makruuhun haddana makruuh ah maxay ku kala duwan yihiin kii hore wuxuu ahaa daahirun mutahhirun hayru makruuhin mid la ikraahsaday oo la naco la karaahiyaystay ma aha laakiin biyahan waa daahir waxna way daahiriyaan laakiin waa makruuh wahuwa almaa'u kaasna waa biyaha almushamasu mushamaska ah waa biyahay qoraxda kululaysay biyaha qoraxdu ay kululaysay waa daahir waxna way daahiriyaan buu leeyahay laakiin waa makruuh inaysan mushamas ahayn waa hayru makruuh asaga laakiin haddii mushamas ay yihiinoo qoraxda inta la dhigay qoraxdu ay ku kulaato qoraxda lagu kululeeyey waa makruuh saddex wa daahirun waa daahir ayru muahari hayra hayru muطahirin waxna ma tahiriyaan ayagii waa daahir laag wax ma daahiriyaan wahuwa kaasna waa laba qayboodoo kow almaau almustacmalu waa biyaha mustacmalkaa la isticmaalay ka labaad ee ba'na waalmutagayiru waa biyo doorsoomay bimaa buu la doorsoomay shay khaalatahu dheehay oo min aaahiraati waxyaabaha daahiraadka ah biyihii koowaad waa aahir wax daahiriyood makruuh aan ahayn waa biyo magac wixii wataa ka labaad waa taar wax tahriyo makruuh ah waa biyo qoraxda kululaysay ka saddexaad waa taahir aan wax tahirinin laba buu ka dhigay almaau almustacmalu waa biyo la isticmaalay qofaa ku weys qaatay qofkii markuu ku weys qaatay biyihii kasoo soo baatay waa biyaha ama qofaa ama qofaa ama qofaa a ku qubaystay biyihii macnaa waajib lagu lahaa ayuu kaga qubaystay waa biyo mustacmal ah biyo mustacmal ah daahir waayo ayaga biyo ahaantooda laakiin wax ma daahiriyaan sababtu waxay tahay waa mustacmalo qofa isticmaalay ka labaadna ama nooca labaad waalmutagayiru waa mid doorsoomay waa biyaha daahirka ah ean wax dahirinin muxuu ku doorsoomay bimaa khaalatahu wixii dhex galay oo ku dhex dheehmay oo min adaati waxyaabaha daahiraadka ah matalan waa biyo sidiisa ah biyihii marka waxaa lagu daray caano waxaa lagu daray fiinto waxaa lagu daray casiir iyo wixii markaa lamid ah marka wuu doorsoomay biyihii biyihii wuu doorsoomay waa daahir laakiin wax ma daahiraan biyo oo nadiif ah oo xalaal ah oo daahir ah oo fiinta ku jirto makuid qaadanaysaa waa maya maku qubaysanaysaa waa maya saa darteed baa waxaa la leeyahay waa biyo mutaayialmutaayiru almutaayiru way doorsoomeen bimaa sababtii bay la doorsoomeen shay khaaladahu dheehay ku dhex darsamay oo min aldaahiraati waxyaabaha daahiraadka ah ee daahiran ah afar maaun najisun biyo nijaaso ah waa biyo nijaasaa marka afartaasaa loo qaybiyaa biyaha buu yidhi wahuwa biyaha nijaasada ah alladii kii waaye xallad fiihi ay ku dhex dhacday oo ay ku degtay xallad ay ku dheehantay ku dirsantay fiihi dhexdiisa najaasatu najaaso waa biyo najaaso ku xalaal noqotay oo ku darsantay wahwa kaana waa duuna alqulatayni laba qulatayn wixii ka yar aw kaana qullatayni ama qullatayn ah oo fataghayara markaa doorsoomay biyaha najaasada waa biyo najaasa ku dhacday waxayna ka yar yihiin qullatayn qullataynku waa laba qulo waa laba ashuun laba ashuun waayo labadaa ashuun waayo haddii la fiiriyo hadda oo la yidhaahdo ha la qiyaaso qulataynka waxay culimmadu inta badan tilmaamayaan waa boqol iyo sagaashan litir biyihii markaa gaara laakiin marka ay ka yar yihiin qulatayn najaasana ay ku dhacaan markaa waa najaaso biyaha haddii qulatayn ay yihiin laakiin ma najaasoobayaan ilaa waxay ku najaaso noqonayaan waa markuu doorsoomo fatahayara oo markaa doorso ee biyuhu ay isbedelaan markaa waayo marka la leeyahay biyuhu waa najaaso biyuhu waa najaaso taasaa markaa loola jeedaa oo markaa la leeyahay qullatayn hadday ka yar yihiin ha isbedelaano ama yaysan isbedelin najaaso hadday ku dhacaan biyihii waa najaaso ayaga qulateen hadday gaaraanse haddii wax ku soo caariyaan oo najaase ah biyuhuna aysan isbedelin markaa najaase ma aha saasuu ula jeedaa wahwa duuna alqulatayni qulatayn wixii ka yar waaye ow amase kaana qullatayn markay gaaraano fatahayara ay markaa doorsoomaan ama isbedelaan maxaa isbedelaya dhadhankooda maxaa isbedelaya eh, riixdooda waxaa isbedelaya midabkooda saddexdaa mid un hadday isbedelaan ama ayagoo dhanba taasaa markaa laga wadaa walataani qullataanku khamsu miati lin waxaa la yidhaahdaa waa shan boqol oo ridl qullataanka waa shan boqol oo ridl taqriiban waa marka lasoo dhaweeyo dhoweeyo taqriib macnaha wax yar way ka yaraan kartaa wayna ka badan kartaabaa laga wadaa laakiin waa sida haalibka ah taqriiban fi lasaxi waa sida asaxa ah waa sida la doortaye saxiixa markaa ah saxiixa markaa ah waa sida asaxsan markuu ku leeyahay wax ka hor imaanaya inay jiraan waa suuragal markaasaa wuxuu leeyahay khamsu mi'ati rutlin oo baqdaadiy baqdaadi loo nisbeeyey rutlkaa kala duwan oo midna waa baqdaadi mid waa misri mid waa madiina mid waa marka kan wuxuu u dooranayaa baqdaadiga ah ayuu markaas soo qaadanayaa marka walqullataani labada qulataynka khamsu miati ritlin oo baqdaadiyin waa shan boqol oo rudal waaye shan boqol haddii qulatayn ay noqdeen laba boqol iyo konton buu noqonayaa halkii qulataan markay noqoto waa shan boqol hal haba markuu noqdo waa laba boqol iyo konton radliga marka waxaa la yidhaahdaa waa shay wax lagu cabiro waaye waa shay wax lagu cabiro sida hadda anagu litirkaan u isticmaalno yaa markaa loo isticmaali jiray baqdaadiyan oo baqdaadi loo nisbeeyeyo waa midka ciraaq taqriiban waa dhoweyn ahaan macnaha wax sugan oo la dul saaray oo saafi ah ma aha waa xooga waa la soo dhoweeyey way dhici kartaa inuu wax yar ka yaraado wax yar inuu markaa ka bato fi lasaxi waa sida asaxa ah ee la doortay faslun kani fasli waayo wuxuu kala saarayaa kii aanu soo qaadanay iyo midka aanu geli doono ayuu fasli u yahayo waa kii kala saarayey wa juluudu lmaytati wa juluudu lmaytati meydka haragiisa ama maqaarkiisa tadhuru waxaa lagu daahiriyaa oo daahir ku noqonayaa biddibaaqi magdayn waa in la magdeeyaa magad lagu sameeyo ilaa jilda alkalbi waalkhinziiri ilaa maqaarka eyga iyo ka maahane iyo kadoofaarka maahane inta ka soo hartay waxaa lagu daahirin karaa waa magad in lagu sameeyo iyo wamaa wixii tawallada wixii ka dhasha wamaa tawallada wixii ka dhasha minhumaa labadooda aw min axadihimaa ama midkood wa cadmu almaytati maydka laftiisa wa shacruhaa iyo tinteedaba najisun waa najaaso ila alaadamiya bani aadamka ma ahani ilaa aadamaha maahane meydka kale iyo wixii ka soo haray aadamiga laftiisa iyo timihiisu najaasay markaa noqonayaan faslun kani waa fasal waa kii wax kale saarahayay wa juluudu lmaytati meydka iyo waxa dhintay maqaarkooda tadhuru waxaa daahirinaya oo lagu daahiriyaa biddibaaqi magad in lagu sameeyo magdaynta haraga haragga marka uu lasoo bixiyo wuxuu leeyahay cadiin cadiin iyo baruur iyo xoogaa hilib iyo wax noocaas oo kale kaa ayaa uriya marka kaas ayaa urka u keena cabaar markuu haragu meesha yaalo kiyaa laga qaadayaa marka gob haddii la helo iyo haddii waxyaabo kale lagu nadiifiyo iyo haddii waxaasoo dhan laga saaro taasaa markaa loola jeedaa marka megid baa lagu samaynayaa oo waa la magdaynayaa neefka dhintay haragiisa bacdamaa waxa dhintay nalaka xaaraantinimeeyey haragiisa waa la isticmaali karaa xadiidku muxuu habaad soo marteene ee ri ay maymuuno lahayd yaa dhimatay marka rasuulku wuxuu arkay dadkii oo jiidayaano qashin qubkaa loo waday in xag laysaga soo tuuro aad haragga kala baxdaan buu dhahay rasuulka sal allau alayh wasalam falaaqad tumihaadaha haragga maad ka qaadataanood ku intifaacdaan markaasida yaa rasuulallah way dhimatay neef dhintay waayee soo mamnuuc ma aha markaasuu nebigu yidhi haddii la magdeeyo magadna lagu sameeyo waa taahir taba buu markaa noqonaa marka wajuluudulmaytati ee meydka haragiisu tadhuru wuu taahir noqonayaa wuxuu daahir ku noqonayaa biddibaaqi in la magdeeyo ilaa jilda alkalbi eega haragiisa maahane iyo walqinziiri xataa haddii la magdeeyo daahir ma noqonayaan daahir ma noqonayaan iyo wamaa tawallada wixii dhasha minhumaa labadooda xaggooda wixii labadooda xaggooda ka dhashana waa la mid macnaha eygaa ey dhalay ama qinziir baa qinziir dhalay qinziirkaana dhalay qinziir lee dhalay qinziir nimankaa isaga waa doonfaar eygan ey baa dhalay ka bixi maayo ila ey ey dhala waa ey marka ilaa jilda alkalbi walkhinziiri wamaa tawallada minhumaa waxaa laga wadaa oo kale waxay xaggooda ka dhashaa ama ey iyo khinziir aya waxay iska dhaleen xayawaan waxay iska dhaleen kaasna wuxuu la yahay ayaga aw min axadihimaa marka la leeyahay midkood macnaha eygii ayaa xayawaan kale wax ka dhalay bisad buu wax ka dhalay kale wax ka dhalay iyunbuu noqonayaa khinsiirkii saasoo kale doofaarkii asagana marka waa la mid wamaa tawallada minhuma wixii labadooda ka dhashaa waa hadday labadooda isla fangalaan oo ilma dhalaan amase midkood waa midkood labadooda eygii iyo khansiirkii doofaarkii labada mid ka mid ah yaa xayawaan kale isticmaalay markaasuu ka dhalay waxaasoo dhan waa iskuwal mid buu leeyahay wa cadmu lmaytati maydka laftiisa wa shacruhaa iyo tintiisaba najisun waa najaaso ila alaadamiya aadamiga maahane bani aadamka walaa yeju ma banaana isticmaalu alawaanii in la isticmaalo weelasha addahabi waalfidati dahabka iyo fidada ah weelasha qalinka ah iyo kuwa dahabka ah in la isticmaalo ma bannaana wayajuusu waxaa bannaan isticmaalu in la isticmaalo hayrihimaa labadaa reerkooda dahabka iyo fidada waxaan ahayn oo min al awaani weelasha ah in la isticmaalo ayuu markaa way bannaan tahay laa yajuus faslun fasli waayo wuu kala saarayaa oo wuxuu soocayaa walaa yajuusu waa uu caddaynayaa walaa yajuusu inaysan bannaanayn ma bannaana isticmaalu awaanii in la isticmaalo weelasha addahabi dahabka ah waalfidati iyo kan qalinka ah koob dahab ka samaysan wax ku abaa baa tiri waa mamnuuc saxan dahab samaysana wax ku cunaa baa tiri kuma cuni kartid aakhiro laguna cabi doonaa adduunkay ku leeyihiin idinkana aakhiraad ku leedihiin u daaya hadda dumarka iyo ragga waa isugu mid weelasha dahabka iyo qalinka isticmaalkooda amaa dahabka iyo dahabka dumarku waa loo ogol yahay xagga xarakada inay isku qurxiso ay xirato faraati dahab ay gashato silsila dahab ay gashato ninku waa ka mamnuuc amaa weelasha haddii la yidhaahdo rag iyo dumar waa isku mid weel dahab wax ma ku cuni kartid mana ku cabi kartid ilaa aakhiro laga tago walaa yajuusu isticmaalu awaani weelasha isticmaalkooda ayaa mamnuucahon bannaanayn addahabi dahabka ah waalfidati iyo midka fidada ah ee qalinka ah wayajuusu waxaa bannaan isticmaalu in la isticmaali karo hayrihimaa dahabka iyo fidada kayrkooda macnaha waxaan labada ahayn oo min alawaani weelasha markaa ah faslun kana fasal kala waaye wuxuu kala saarayaa qaybtaanu soo marnay iyo qaybtaan markaa geli doono wasiwaaki cadayga rumiga mustaxabun waa mustaxabo waa mid la sunneeyo bannaan fii kulli xaal xaalad walba waa la cadayan karaa ilaa bacda azawaali zuulitaanka qoraxdu ay suusho markii la gaaro kadib maahane oo lisaa'imi qofka sooman aan loo oggolayn wahwa taana fii halaathati mawaadicin wahwa siwaaga in la rumaysto fii halaathi mawaadicin saddex meel ayuu ashaddu daran yahay istixbaaban sunnayntiisa saddex wakti xoog buu sunno u yahay oo waxa fiican in lagu dadaalo amaa wakti kasta la cadayn karaa maxaa wakhtigaan u cadayatay lagu dhihi maayo hal sac laba sac saddex sac shan sac habeen galab kulli wuu bannaan yahay wasiwaaki cadaygu mustaxabun waa sunno waa mid la istixbaabiyo la sunneeyey waa mid la jeclaysto fii kulli xaalin xaalad walba oo qofku uu ku sugan yahay ilaa bacda azawaali zuulitaanka qoraxdu markay zuusho duhurku tagto kadib maahane markaasi loo mustaxab uma ahu leeyahay lisaa'imi qofka saa'imka ah ee sooman wa huwa cadaygu fii halaathati mawaadicin saddex boos iyo saddex meelood buu ashaddu yahay mid daran istixbaaban sunayntiisa saddex waqti in aada loogu dadaalo xoog baa loo sunneeyey mustaxab uu u yahay markuu leeyahay ilaa bacda zawaali lisaa'imi waa madhab imaam shaafici oo waxay qabaan ayagu qofka saa'imka ee sooman inuusan rumaysan karin mar allaala marka zawaalka la gaaro duhurka wixii ka dambeeya amaa wixii ka horeeya wuu leeyihiin amaa mar haddii war la gaaro waa inuu qofka saa'imkaa joojiyaa waxayna ku cilaynayaan oo ay leeyihiin khuluufka ila rasuulku tilmaamay ee afka ka soo baxaya karka qofka saa'imkee sooman urka afkiisa ka soo baxaya kiyaa markaa baaba'aya kiyaa markaa baaba'aya suusan u baabi'in ayaa la rabaa zawaal wixii ka dambeeya inaan la cadaynin saay markaa leeyihiin saasay markaa dhahayaan oo qofkii cadayda duurka kadib soonkaa ka furmaaya dhihi maayaan laakiin waxay leeyihiin waxaa yaraanahaya ajirkii waayo wixii la heli lahaa ilaahay jeclaa kiyaa markaa baaba'ay axaadiista daalkami waxay tilmaamayaa in caadi uu markaa yahay xilli walba haye urkan culimmadan qabto oo ay leeyihiin wuu baaba'ayaan waxay uga jawaabeen maaha urkan waxaan afka saarane qofku marka baahidu ay ka badataan mindhiciradu kar bay soo bixiyaan kulayl baa ka yimaada xataa qofuu dareemayaa cumar inuu gaas qabo markaas waxaa ka soo baxaya hawo kulul kaas waayo midka rasuulku tilmaamayee wasaqdan afku saaran tahay ma aha loola jeedaa saana marka ay ku jawaabeen qolada kale wahwa eh, cadaygu fii halaathati mawaadicin saddex boos iyo saddex meeloodow ashaddu istixbaaban sunayntiisu u daran yahay kow cinda taghayiru alfami cinda tagayuri alfami dheh afka doorsoonkiisa marba afku isbedelaa muxuu ku doorsoomayaa min azmin aamus iyo wakayrihi kayrkiisa cabaar qofku markuu aamuso aad aamuskaaguu dheeraado afku waa isbedelayaa afka wuu isbedelayaa ima aamus wixii la mid ah labo wa cinda alqiyaami marka laga soo kaco agteeda min annawmi hurdada ilaa qofku markuu seexdana ee uu soo tooso afkiisa tagayur iyo doorsoon ayaa ku dhaca xiliyadaa waaxda ay adag tahay rumaysto ta saddexaad waa cinda alqiyaami istaaga agtiisa ila asalaati salaada marka loo istaagayo mar allaala marka salaada loo kacayo loo istaagayo ayadana marka loo kacayo salaadana waa la cadayanayaa saddexdaa waqti waa saddexda ugu daran wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa muysqaadka agtiisa lowlaa an nashuqa calaa ummatii baad xadiid ku marteen ummaddeedu haddaysan dhib ku ahaan lahayn amase dadkoo dhan waxaan amri lahaa inay cadaydaan cinda kulli salaa salaad kasta agteeda riwaayad kale cinda kulli wuduu mar kastuu qofku waysqaadanaayo mar kasta uu qofku waysqaadanayo inuu cadaydo ee uu markaa rumaysto yaan amri lahaa buu dhahay marka saddexdaa waqti wuu u daran yahay isticbaabkiisa waxaa fiican oo adag inuu qofku cadaydo saddexdaa waqti wixii ka soo harayse waa istixbaab waa sunno waad rumaysan kartaa waa lagu ogol yahay faslun kana fasal kale waayo faslun waayo midkani waa furuudu lwuduu'i waysaqaadka fardiyakiisii waajibyaalkiisa sittatu ashyaaa waa lix waxyaabood marka la waysqaadanayo lix waxyaabood ayaa farad ah oo waajib ahoo loo baahan yahay kow anniyatu niyad in lala yimaado cinda cinda gasli lwajhi marka wejiga la dhaqayo agteeda waa niyeysataa labo wa gaslu lwajhi weji waa la dhaqo maxay kala duwan yihiin wejiga marka aad dhaqayso agteeda intaadan weli dhaqin inaad niyeysato labo inaad wejiga dhaqdo saddex wa gaslulyadayni labada gacmood in la dhaqo ila almirfaqayni ilaa xusulada laga gaaro ama suxulada ilaa laga gaaro afar wa masxu bacdi ra'si madaxa qayb ka mid ah oo markaa la masaxo madaxa qayb ka mid ah haddii kulli la masaxo waa sida ugu fiican wuxuu leeyahay haddii qayb ka mid ah la masaxa madaxa waa way ansaxaysaa shan wa gaslu rijlayni labada logood dhaqitaankooda ila alkacbayni ilaa aanqawyada la dhaqo ilaa aanqawyada waa waa meesha kuusanee lugta hoos ah aanqawga qoobkana waa la yidhaahdaa lix watartiibu iyo tartiib in la kala hormariyo calaa maa dakarnaahu saan usoo sheegnay niyadaa horayso wejigaa iga labada gacmood madaxa labada lugood tartiibtaasaa loola jeedaa madaxaad ka bilowday lugtaad ku soo noqotay wejigaa haddana dhaqday ma soconayso ma soconayso maxaa soconaya sida suuradu maaida ilaa uu ku tilmaamay an suuratu nisaa in qofka muslimka ah habkuu ilaahay amray uu isqaato idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum saasaa marka loo kala tartiibinayaa dhagaa ka bilowday lugta bilixdaa ku xijisay gacanta midigtaa ku xijisay wejigaa ku xijisay makaa soconaysaa waa maya ma soconayso saa darteed ba wuxuu leeyahy faslun wuxuu fasl u yahay u kala saarayaa kii hore kane wa furuudu alwuduu'i waysqaadka fardiye shiisa ama waajibyaalkiisa sittatu ashyaaca waa lix waxyaabood kow anniyatu niyo in lala yimaado cinda gasli lwaj wejiga marka la dhaqay agtiisa wejiga maxaa ka horeeya laakiin cadi soo maaha maxaa ka horeeya gacmaha maxaa ka horeeya loqloqosho maxaa ka horeeya sandaarsi wejiga waa intaa laakiin madhabku wuxuu leeyahay waxaa niyada loo baahan yahay oo marka wisqaadka qofka wejiga uu maraayo amaa waxaan kasii horeeya waa iska sunno luqluqashada iyo sandaarsigan iyo waa iskasii bilow horudhac waaye amaa hadduusan ku niyeysanin dhib male laakiin waa inuu wejiga marka uu bilaabayo qofku markaa niyeysto inuu markaa niyeysto marka uu wejigu bilaabayo taasaa markaa loogu talagalay ko anniyatu cinda gasli lwajhi ta labaad wa ghaslulwajhi wejiga dhaqitaankiisa isagana waa waajibyaalka wuxuu ka mid yahay waysaqaadka saddex wa ghaslulyadayni labada gacmood dhaqitaankooda ila almirfaqayni ilaa mirfaqaynka laga gaaro waa meesha kuusanee gacantu marka saa loo soo laabo ay soo laabmayso waa xusul ama waa suxul afar wamasxu bacdi ara's madaxa qayb ka mid ah oo la masaxo shan wa rijlayni labada lugood oo la dhaqo ama la dhaqo ila alkacbayni ilaa anqawyaalka ama qoobadka la dhaqo lix watartiibu tartiib calaa maa dakarnaahu sidaan kusoo xusnay in loo kala hormariyo tartiibta waa kala hormarin wa sunanuhu sunantiisa waa sunanta wiisaqaadka casharatu ashyaa waa toban waxyaabood casharatu ashyaaa toban waxyaaboodna waa sunnooyinka waajibaadkiisu meeqay ahaayeen lix sunnooyinkiisana waa toban kow attasmiyatu in bismi illaahi la dhaho in la tasmiyeeyo oo ilaahay la magacaabo bismi illaahi inaad dhahdo markaad weys qaadanayso labo lkafayni kafaynka in la dhaqo waa inta lulata gacanta qabla idkhaalihimaa intaan la gelinin alinaaa inaa'a weelka weelka gelitaankiisa ka hor ilaan rasuulka markuu qaadanayo weel afra intuu ku wisqaatuu gacanta gelin jiru biyaha kusoo darsan jiray haddii hadda qas iyo tuba iyo lagu lagu wisqaadanaya waa mawduuc kale meel laga geliye ma laha laakiin weelka nebiga afku gacantuu saa u gelin jiray biyuhu soo darsan jiray marka intaan weelka gacanta la gelinin in bannaanka kafaynka lagu dhaqo saddex mar wa qaslu lkafayni kafaynka iyo inta lulata dhaqitaankooda qabla idkhaalihimaa intaan la gelinin alinaaa weelka weelka gelitaankiisa ka hor waaye waa ka labaad saddex waalmadmadatu luqluqashada waalistinshaaqu isandaarsiga luqluqasho waxaa la yidhaahdaa in biyaha afka la geliyo kabacdan lagu celceliyo oo lagu wareejiyo bannaankana loo soo tuuro inshaaqa se waxaa la sandaarsiga in san gacanta inta biyo lagu soo qaado sanka xoog loogu jiido kadib gacanta bida lagu soo siimiyo kaana waxaa yidhahdaa istinshaaq waa sandaarsi afar wa masxu jamiici ra'si waa sunooyinkiisu tilmaamayaa madaxa dhammaantii oo markaa la masaxo shan wa masxu ludunayni labada dhagood in la masaxo daahirihimaa bannaankooda iyo wa baatinihimaa gudahoodaba bimaa-in jadiidin biyo cusub in markaa lagu masaxo waa madhabka lix watakhliilu gelgelin biyaha la gelgeliyo allixyati garka alkafati e, e, garku markuu kaf yahay macnaha aad u u badan yahay hadduu qofku gar weyn leeyahay inuu biyo saas xoog u gelgeliyo hadduu qofku gar yar leeyahay oo inta biyaha wejiga asoo ah saa u dhaqaaya ay gaarayaan gudaha dhib kuma sugnaa laakiin markay ka fatig yihiin oo garku uu yahay mid culus oo xoog badan oo marka biyaha lagu shubo gudaha aan gaaraynin lafta garka oo biyaha korkiis lay noqonayaan marka waa in la gelgeliyaa biyaha watakhliilu allixyati alkafati waa garka culus reebka ahee faraha badan in biyaha la gelgeliyo toddobo wa takhliilu alasaabici faraha in la gelgeliyo biyaha farihii alyadayni labada gacmood iyo warijlayni labada lugoodba faraha dhexdhexaadkooda waa meelaha awsaaqda iyo wasaqdu ay galgalaan meeshaana in saa loo gelgeliyo waa rasuulku ninkuu la dardaarmaya wuxuu ku yidhi markaad weys qaadanayso asbiqi alwuduu weysqaadka ku faajofaajo ku xeeldheerow wakhal bayna alasaabici faraha dhexdhexyaalkoodana biyaha gelgeli wa baaliq fi listinshaaq sandaarsiga ku xeeldheerow oo xoog sanka biyaha ugu jiid ilaa an takuuna saa'ima inaad sooman tahay maahane haddaad sooman waa sandaarsanaysaa laakiin xoog sanka ugu jiidi maysid xoox yarbaad baad siinaysa waa ka soo celinay haddow haddaad xoog sanka biyaha ugu jiidid waxaa laga cabsanaa inay biyintay kugu cararaan gadaal dhuuntu ay tagaan soonkuna markaa kaa furmo wa takhliilu lasaabici faraha in la dhedhexgeliyo biyaha farihii alyadayni iyo wa rijlayn ahaa sideed wa taqdiimu lyumnaa midigta in laga hormariyo calal alyusraa bidixda korkeeda oo marka hore waa in midigta la dhaqaa kadibna bidixda sagaal waaltahaaratu halaathan halaathan waysqaadkood saddex saddex laga dhigo waa sunnooyinka hal waad ka dhigi kartaa laba waad ka dhigi kartaa saddexsa ugu fiican toban waalmuwaalaatu iyo xiriirin in la xiriiriyo waysqaadka gacantii baa dhaqday waa sandaafsatay waa luqluqatay waa isla markii wejiga waa inaad dhaqdaa isla markii gacanta midigta ah isla markii gacanta bidixda ah isla markii madaxa saasaa muwaalaad la yidhaahdaa muwaalaad baa la yidhaahdaa waa inay xiriir noqdaan gacantii baad dhaqday waa luqluqatay waa sandaasatay wejigii baad dhaqday xaggee ku xiga gacanta soo maaha gacantii meeshaad dhaqi lahayd waa baxday waxaad tagtay qolkaagiaad gashay muraayadii shanladii aad soo qaadatay shanlaysanoo saada waa u soo noqotay haddana markaasoo dhammaysatay gacantii miigtaad dhaqday ma soconaysa waxaa samaysay gacantii miigtaad dhaqday tii bidixda ah madaxiibaa aa ku xigay madaxii intaadan dhaqin baad soo xasuustay gaariga inaadan baarkan fiican gelinin furihiibaad la carartay waad baxday gaarigiibaad meel fiican soo dhigatay waad soo noqotay haddana madaxiiaan kasii bilaaba la yeeli maayo waa kala ayaa soomaa saatid baa waxaa la rabaa in muwaalaad uu noqdaa xiriir in markaa saa loo xiriiriyo wa sunanuhu sunanta wisqaadka casharatu ashyaa waa toban waxyaabood kow altasmiyatu in ilaahay la magacaabo bismillaahi la dhaho labo wa ghaslulkafayni gacmaha inta lulatee kafaynka la dhaho in la dhaqo qabla idqaalihimaa intaan la gelinin ka hor alinaa'a weelka gelitaankooda ka hor saddex waalmadmadatu luqluqashada walistinshaaqu iyo sandaarsiga afar wamasxu jamiici ara'si madaxa dhammaantii oo la masaxo shan wamasxu ludunayni labada dhagood masixitaankooda daahirihimaa daahirkooda waa bannaanka wa baatinihimaa iyo gudahoodaba bimain jadiidin axaadiis qaarba waxay tilmaamaan halkii biyo ee nebiga uu soo qaatay madaxana uu ku dhaqay yuu dhagahana geliyey taana way kaa kaafin kartaa lix watakhliilu lixyati garka gelgelitaankiisa biyaha xoog loo gelgeliyo garkii alkafati ee faraha badnaa garka culus macnaha qofka aduu gar weyn markaa leeyahay todobo wa takhliilu lasaabici faraha oo la gelgeliyo biyaha dhexdhexyaalkooda farihii alyadayni labada gacmood iyo warijin labada lugood sideed wataqdiimu lyumna midigta horumarinteeda cala yusraa biixda dusheeda laga hormariyo watahaaratu waysaqaadku inuu noqdo ama dhaqitaanka halaaan halaaan saddex saddex mar toban waalmuwaalaatu xiriirin faslu listinjaau baanu geli doonaa istinjadii wixii lamid ah laakiin meesha inoo joogto caawa wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam